sunanta ugu kala saari doono waxaynu ka soo baxnay qira'at lfaatixa ama ruknigii qiraa'ada iyo wixii ku tacaluqaya sunan iyo waajibaadba uu lahaa wuxuu halkan ka gelayaa ruknigii lixaad waana rukuucdii rukuucda inta waajibkaii waa foorarsi qofku uu foorarsado ilaa heer labadiisa baabuco ama calaacal ay gaadhayaan jilbihiisa iyo sidoo kale inuu ku xasilo tuma'niinadii iyadana laga helo sunnayaal badanba markaa rukuucdii ay leedahay in labadii gacmood jilbaha lagu qabto in faraha la kala maaragtay durkiyo dhabarki iyo qoorta iyo madaxa in la simo qofku inuu markaa qofkii ragga ahaa labadiisii xusul inuu dhinacyadiisa ka fogeeyo qofkii dumar ahaydna ay is ururiso subxaana rabbi alcaiim qofku inuu yihahdo saddex goor oo inta markaa ugu kaamilsan ah maarata adnalkamaalka ama kamaalka halka ugu hooseysa ah iyo inuu markaa ku kordhiyo adkaarta intaasi haddii uu markaa aanu ahayn imaam aanu ahayn <clears throat> sidoo kale waxaynu caawa insha allahu tacaala qaadan doonaa rukniga ictidaalka oo isagana aynu arki doonno iyo sujuudda iyo juluus bayna sajdatayn iyo tashahud alakhiir intaba inaynu caawa qaadano insha allahu tacaala ayaan rajaynaya wuxuu ihi yarkacu wuu rukuucayaa rukni weeyi maaragtay xadiidkii almusii fii salaatihi ninkii markaa salaada uu nabigu barayeyna waa ku jiray sidoo kale ilahay qur-aanka warkacuu maca ayaa uu yihi irkacuu ya ayuha aladiina amanu irkacuu wasjuduna waa yidhi markaa rukuucdu waajib weey waana rukni min arkaan الsalaa mukabiran xaaluu yahay mid takbiiranaya takbiirtaasi waa allahu akbar waana sunne raafican yaday xaaluu yahay mid markaa labadiisa gacmood kor u qaadaya sidii takbiiratulixraamka aynu ku soo sheegnay wa adna rukuuci rukuuc inta ugu yari an yanxaniya waa tan intii waajibka ahaydi an yanxaniya waa inuu foorarsado xataa tabluqa yadaahu ilaa heer ay gaari karaysa weeye inuu gaadhsiiyo ku qabtaa waa sunne laakiin waa inay gaari karayso sida usoo foorsay daraaddeed waa in ay gaari karaysa labadiisa baabaco xataa tabluqa yadaahu labadiisa gacmood ay gaarhayaan rugbatay waliba baabacadu waa inay jilbaha gaarayso markaasaa qofka rukuucdiisa ay noqonaysaa rukuuc muctabara haddii aanay halkaa gaadhsiisnayn rukuucdii rukuuc markaa muctabara noqon mayso oo qofku inuu soo yar maaragtay foorarsada in yar madaxa soo yarduwa ama dhabarka in yar soo qalloociyo keliya rukuucdii kuma filla wاlmustaxabu sida haddaba la jeclaysanayaa an yadaca waa inuu dhigo yadayhi labadiisa gacmood calaa rukbatayhi labadiisa jirib uu ku qabto inuu soo foorarso ilaahayn ay gaarayaan waa waajibka laakiin camaliyan inuu dhaqanba geliyo oo uu labadii gacmood kuba qabto jilbuhu iyadu waa sunne oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam de sidii uu tukaday wey wayufariqa asaabicahu farihiisana uu kala geeyo iyadana xadiid markaa ibnu xibbaan iyo ay warinayaan ayay ku jirtaa in faraha la kala durkiyo marka markaa la rukuucsan yahay wayamudda dahrahu wa cunuqahu inuu markaa qofku simo fidiyo dhabarkiisa iyo qoortiisa oo loola jeedo madaxii haddaad qoortii la sinta dhabarkii madaxii baa la sinmay marka dhabarkii iyo madaxii inuu qofku marka iyadana simo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa lagaga dayanaa saxiixu muslimka ayay iyaduna ku jirta wayujaafiya inuu qofku ka durkiyo mirfaqayhi labadiisa xusul can jambayhi labadiisa dhinac waa qofkii ragga ahaa ayaa iyadana taa samaynaya wa tadumu gabadhii iyadu way is ururin bacdahaa barkeed bay ururin ilaa bacdin barka kale jidhkeedii way isku ururin waxaa laga baqayaa in cawradii ay faydanto ama taa hore ee ragga ka sugna maaratay ay samaynayaan dee iyada bay ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam abu daawuud iyobaa soo saaray dumarkii laakiin maadaama jirkoodii dham cawro yahay laga baqanaya hadday iskala fogayso in markaa dhudhubkeedii iyo wax ay maradii ka faydanto dhinac ka muuqdaan wayaquula inuu markaa yidhahdo weeye mustaxabkii subxaana rabiy alcaiimi alaaan saddex goor subxaana rabiy alcaiim weliba wabixamdihiina in markaa lagu daro ayaa sii fiicanoo subxaana rabiy alcaiimi wabixamdih subxaana rabiy alcaiimi wabixamdih inuu qofku markaa saddex goor yidhaahdo ayaa sunnihii u noqonaya Eh, waadna alkamaal marka wadaalika adna alkamaali saddexdaa goor waa dhammaystirka halkii ugu hoosaysay weeyaan wailaa eh, de waxa weeye waajibkii inaga nii subxaana rabbi alcaiim ba inuu yidhaahdaa khasabba ma aha ee eh, inuu rukuucdii intuu rukuuco uu ku xasilo ayuunbaa waajibkii uu yahay laakiin kamaalkii dhammaystirka ahaa ee mustaxabka ahaa halka ugu hoosaysa ayay halkani tahay fain qaala maca daalika hadduu taa la jirkeed yidhaahduu ku daro allahuma laka rakactu walaka aslamtu wabika aamantu anta rabii khashaca samcii wabasarii wacidaamii washacrii wabasharii wama staqala bihi qadamii lilaahi rabi اlcaalamiin intaa hadduu ku daro kaana akmala taasaa usii dhammaystirnaanaysa waa qofkii aan markaa imaam ahayn ama hadduu imaam yahay dee mamuumiintii kuma dheeraynaya oo subaana rabi aaiim wabixamdihi subaana rabi alcaiim wabixamdihi subaana rabi alcaiim wabixamdihi saddexdaa goor markuu yidhaahdo ayuu ku joojinayaabaa layii hadduu keligii yahay saddexdaasi waa halkii ugu hooseysay shan inuu ka dhigaa waa sii fiican tahay toddoba inuu ka dhigaa waa kasii fiican tahay ilaa koob iyo toban bay gaarsiiyaanoo akmal ay ku sheegaan culammadu tan kalena markaa wuu ku dari karayaayo iyaduna khayr uu ziyaadiyey bay noqonaysaa ilah adaan kuu rukuucay walaka aslamtu waansu kaa dhiibo wabika aamantu waan ku rumeeyey anta rabbi rabigaybaa tahay khashaaca samci maqalkaygaa khushuucay wa basarii aragayga wa cidaamii lafahayga oo shacari timahayga oo bashari maqaarkayga iyo wama staqala bihi qadami jirkayga oo dhan waxa gomadaydu ay xambaarsan tahay oo dhanba waa jirkii oo dhanba lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay ayuu markaa waxaasoo dhami u duloobay oo u khuduucay oo uu markaa u hogaansamay weeyi alfaadu markaa dee maarata waa kala duwan sheekhu markaa saas ayuu kusoo uroriyay lakiin intuba taqriiban way soo wada aroortay uma yarfacu ra'sahu qaa'ilan madaxiisiibuu kor u soo qaaday rukuucdii kadib isagoo odhanaya samica allahu liman xamida ruknigii ictidaalkii ayuu sheekhu halkan ka gelayaa waajibaadkiisii iyo sunantiisiiba yarfacu ra'sahu madaxiisuu kor soo qaaday qaa'ilan isagoo odhanaya samica allaahu liman xamidahu wa yarfacu yadahu gacmihiisa kor buu u qaadayaa labadiisii gacmood kor buu u markuu soo kacayo faida stawaa qaa'iman markuu markaa sinaado isagoo taagan oo qumaati uu istaago qaala wuxuu odhanayaa rabbanaa laka alxamdu allahyo mahad adaale mila asamaawaati mahadaasoo samaawaadka mugooda wa mil alardi dhulka mugii wa mila maa min shayin bacd wax alla wixii ka dabadood adigu aad doonto mugii mahad ah ayaad ilaahayow mahadsan tahay weeyi wadaalika kaasi adnaalkamaali kamaal halkii ugu hooseeyey weeyi fain qaala hadduu yidhaahdo ahla ahanaa'i wاlmajdi yaa ahla ahanaa'i wاlmajdi weeyi ciddii u ahalka ahayd ammaan iyo sharaf iyo majdiyo ama weyniyo xaqun maa qaala alcabdu saasaa kolley kutubtii fiqigae hore badankoodu ay qorayaan xaqun maa qaala alcabdu addoonku wuxuu yidhi xaq weeyi addoonku waa kii waa isaga waa qofkan musalliga ah oo ah de waxa weeyaan ahla ahanaa'i walmajd iyo rabbanaa laka alxamdu mil asamaawaati mil alard iyo ta soo socotaba waxaa addoonku uu sheegay rabbigii uu ku sheegay xaq weeyi ayay markaa noqonaysaa oo xaquntu waa khabar maa qaala cabdu dambaysaa mubtada muaharu noqonaya laakiin eh, lafdiga xadiidku sida kutubta sunanta ay ugu qoran tahay eh, kutubta waxaan ujeedaa yani eh, nacam kutub sunna sida ay qorayso waa axaqu maa qaala alcabdu axaqu oo bilhamzi ay hamza la socoto axaqu maa wax ugu xaqnimo badan qaala alcabdu addoonku uu yidhi wax addoonku uu yidhi waa qofkan musalligii addoommuhu wax ay sheegaan oo marka ay ku qowlaan waxa ugu xaqnimo badan wa kullunaa laka cabdun dhammaantayana addoommaanu kuu nahaye hee kan soo socda way kii ugu xaqnimo badnaa laa mucطiya limaa manacta walaa maanica limaa acطayta walaa yanfacu da ljaddi minka اljad laa mucطiya cid bixinaysaa ma jirto limaa manacta waxaad diiddo walaa maanica cid maaratay mancinayso diidaysaa ma jiro limaa acطayta waxaad bixiso walaa yanfacu waxba uga tari maayo daljaddi nin markaa dheef iyo hodantinimo iyo eh, maaragtay magac leh iyo maaragtay qiima dadka dhexdooda ku leh minka xaggaaga aljaddu dheeftiisa iyo qiimihiisaasi adiga xaggaaga waxba uga tari maayo oo qofku maarata de maqaamka waddada ku dhex leeyahay iyo hodantinimadu ilaahay ah agtiisa waxba uga tari maysa camalkiisii saalixa ahaa ayuunbaa qofka wax markaa eh, u taray kaana akmala hadduu sidaa yidhaahdo taasaa sii kaamilnimo badanaysa haddaba ruknigan alictidaal baa la yidhaahdaa in rukuucdii laga soo kaco sara jooggaasi qumaati loo istaago waa rukni ka mid a ah arkaanta salaada oo de waxa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka sugnaaday salluu kamaa ra'aytumuuni usallina nabigu calayhi salaatu wasalaam waa uu yidhi waxaana weeye intiisa waajibka ihi in horta qofku qumaati u istaago alistiwaa qaa'ima inuu qofku qumaati u istaagaa waa waajib waxaa kaloo waajiba aطmaأniinatu fiihi qofkii inuu markaa ku xasilo rugnigii ictidaalka ayaa iyaduna waajiba intaa wixii ka dheeraadii waa sunayaal weeyi inaad samic allahu liman xamida tirahdo markaad soo kacayso qumaatii markaad u istaagtana aad rabbanaa laka alxamdu tiraahdo ama imaam ahaw ama munfarid ahaw ama ma'muum ahaw waad israacinaysa oo xataa kii ma'muumka ahaa marka imaamkii samic allaahu liman xamida uu yidhaahdo isaguna uu soo kacayo samic allaahu liman xamidahu buu odhanaya markuu istaagana rabbanaa laka alxamdu ayuu odhanaya rabbanaa laka alxamdu halka lagu idhaahdaa waa marka qumaati loo istaago marka lasoo kacayana waa samic allaahu liman xamida samic allahu liman xamideedu markaa shaafici agtiisa imaamka kuma gaar aha e, sida waxyaalaha kaleba loola wadaagayo ayaa tanna loola wadaagaya oo markuu soo kacaysa adiguna samic allahu liman xamidahudii waad odhanaysaa de nebigu wuxu ui salluu kamaa ra'aytumuunii usalli xadiidka markaa tilmaamaya waidaa qaala samic allahu liman xamida faquluu rabbanaa laka alxamdu imaamku markuu samic allahu liman xamidahu yidhaahdo idinku rabbanaa laka alxamdu dhaha ma diidaya baa la yidhi inaad samic allahu liman xamidahuna odhanaysaa tanna waad odhanaysaa tanna waad odhanaysaa wey wuxuu yihi markaa sheekhu raximah llahu tacala intaa markaa ka dheeraad ka dhami waa sunayaashii qofkii markaa mamuumka ah ee imaamka ahaa adnalkamaalkuu ku joojinayaayo wamil amaashita min shayin bacdu halkaasuu ku joojinayaa haddii aanay da in isgaranay soo ogol isogol haddaanay ahayn ama hadday in dheeraynta isla ogol ay yihiin de u dhammaystiraya ilaa doonayaan ayuu u gaadhsiinaya uma yukabiru wayahwii saajidan fayadacu rukbatayhi uma yadayhi uma jabhatahu waanfahu waadna sujuudi an yubaashira bijabhati musala wuxuu halka ka gelayaa markaa ruknigii toddobaad oo ah asujuud waa ruknigii sujuudda kii koobaad baynu soo aragnay oo qiyaamkii ah waxaynu soo aragnay waxaynu soo aragnay waxaynu soo aragnay qiraaadii waxaynu soo aragnay rukuucdii waxaynu soo aragnay ictidaalkii kii toddobaad sujuudda ayuu noqonaya wuxuu ihi uma yukabiru takbiiran wayahwi wuu hooban saajidan xaalu yahay mid sujuudaya fayadacu wuxuu dhigi rukbatayhi labadiisa jiri uma yaday haddana labadiisa gacmood uma jabhatahu haddana wejigiisa iyo waanfahu sanka waadna sujuudu sujuudinta ugu yari an yubaashira waa inuu kula baashiro bijabhatihi foodiisa almusallaa halka uu waxa uu ku dul tukanayay wa fii wadci اlyadayni warukbatayni in dhulka la dhigayo labada gacmood iyo labada jilib iyo walqadamayni labada lugood in dhulka lagu hayo qawlaani baa ku sugan laba qawl baa ku jira axaduhumaa midkood waxa weeye yejibu wadcigaasi in la dhigo toddobadaasiba waa wada waajib wahaanii qowlka labaad laa yajibu may waajibi maayaan iyagu waa sunno ee wejigunbaa waajibaya wa fii mubaasharati lmusalii bilkafi qofkan musaliga ihi inuu kula baashiro wuxuu ku dul tukanayo gacmaha oo gacmihiisi ay faydnaadaan qowlaani iyadana laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa sida xooga badani laa yajibu gacmaha in la faydaa waa inaanay waajibaynin walmustaxabu sida la jeclaystay an yujaafiya dakaru qofkii lab inuu ka fogeeyo mirfaqayhi labadiisa xusul can janbayhi labadiisa dhinac weeyi wayuqila uu ka qaado baطnahu calooshiisana can fakhidayhi labadiisa bawdo watadumu lmar'atu gabadhu iyadu way is ururin bacdaha ilaa bacdin barba barkeeda kale u ururino iyadu iskala bixin mayso wayaquula inuu yidhaahdo subxaana rabiy alaclaa alaaan saddex goor subxaana rabiy alaclaa wabixamdihiina waa uu ku dari karaa wadalika adna lkamaali saddexdaasi amaal halkii ugu hoosaysay weeyi fain qaala macahu hadduu raaciyo allahuma laka sajadtu ilah waan kuu sujuuday walaka aslamtu isukaahibi wabika aamantu waan ku rumeeyey wa anta rabi rabbigaygibaa tahay sajada wejigaygiibaa u sujuuday liladii khalaqa allihii abuuray wasawarahu qaabeeyey washaqa samcahu wabasarahu maqalkiisa iyo araggiisa jeexay tabaaraka allahu ilaahay baa khayr batay axsanu lkhaaliqiina ayuu ahaaday cid wax maarata qaabayso wax abuurta ugu wanaagsana kaana akmal hadduu intaana raaciyo waxa ay noqonaya markaa mid sii dhammaystiran wain sa'ala allaha fii sujuudihi hadduu haddaba ku ducaysto sujuudda dhexdeeda maa shaaa wax alla wixii uu doono taana xasanan iyaduna sunay noqonaysaayo sunnayaashay ku biiraysaa wax wanaagsan wuxuu halkaa inoogu sheegay ruknigii toddobaad oo sujuudda ah sunantiisii iyo waajibaadkiisi waajibaadkii adna sujuudigaasuu inoogu sheegayo sujuud inta ugu hoosaysaa buu ku yidhi waa inuu qofku jabhadiisa musallaha kula baashiro wejigii in la dhigo dhulka marka la sujuudayo lilqaadiri wey qofkii awood u lahaa dhigi karayay waajib bay ku tootaa hadalkama taagna haddaanu qofku wejigiisii wixii uu ku dul tukanayey hadduu dhul yahay iyo haduu sijaayad yahay iyo haduu guri dushii yahay wixii uu ku dul tukanayey wejigiisa inuu saaraa oo uu duldhigaa inay waajib tahay oo la sujuudi aanay asaxayni iyadu de geedka go-anahoo de waxa weya qofkii maba sujuudin baa loodhanaya haddaan wejigii dhulka dhigin markuu wejigii dhulka dhigo ayaa xaqiiqatu sujuud usjudu ruknigiiba de waxa weya maba xasilaya qofkii wuu sujuudayba af carabi ahaan lamaba odhanaya haddaan wejigii dhulka dhigin waayahay waxaa daba intaa la socda an yubaashiro wey waa inuu la baashiro oo koofiyad iyo wax maaragtay isagoo xidan aanu dhulka dhigin oo de koofiyadiiba markaa dhulka taale wejigiisii ma yaallo waa inuu markaa ka faydo oo wejigiisiioo faydan uu kula baashiro wixii uu ku dul tukanayey waxaa markaa sidaa loo leeyahay dee qofku isagu iskuma sujuudi karo haddaad gacmahaagii intood dhigata aad dul dhigto wejiga dee dhulkii kumaad sujuudin wixi ku dul tukanaysa kumaad sujuudin adigii baa isku sujuuday ma ansaxayso koofiyadana iyo waxaanaad xidhan tahay haddii aanad markaa waxa wey dad ku dul sujuuddo dee adigiibay taabac ku yihin aday kula socdaan dhulkii lama socdaan dhulkii waaa la socda sajaadadaada iyo waxa aad duldhigtay marka waxaa la rabay inaad adigu dhulka ku sujuuddo ee inaad adigu isku sujuuddo lama rabi oo gacmahagee dad ku sujuuddo w inaga aan yeelayn haddaba wixii adiga kula socdayna adigu kaa mid noqonaya oo kula xukun noqonaya dhulka wixii dul yaalay markaa aan adiga ku raacraacayna dhulkiibuu la xukun noqonaya markaa waxaa dhulka iska yaalay adiga aan ku raacraacaynin inaad la sujuudid baa ayaa la doonaya halkaa ayay markaa culammadu ay ka cuskadeen in aanay arintani aanay asaxaynin haddii maaragtay wejigii uu dahaaran yahay mubaasharadaasaa markaa la doonaya markaa waajibkii waa wadcu aljabhati wejigii dhulka la dhigo makshuufata weliba iyadoo jabhadii ama shay min aljabha qeyb uun kamida jabhadii baa la doonaya iyadoo markaa makshuufuhu faydan waxaa intaa soo raacaya laba arrimood oo kale la laysku khilaafsan yahay midi waxa weeye waa xubnihii toddobada ahaa intoodii kale labadii gacmood iyo labadii jin iyo labadii lugood ma sunnaa inay dhulka yaallaan oo sujuuddii markaa ay toddobadii dhulka ku kulmaan mise sunno ma ahee waaba waajibo haddii aa maarata toddobadii midka mid ka midii dhulka aanu gaadhin sujuuddii ma ansaxayso laba qowl buu imaamkeennii shaafici ahaa raxmat ullaahi calayhi qowl wuxuu leeyahay waa waajib waana qowlka muctamadka ah sababtu waxa weeye dee xadiis bukhaari iyo muslim ba ay soo saareen ayaa nabigeennu calayhi salaatu wasalam wuxuuhi umirtu an asjuda calaa sabcati acdumin waxa lay faray inaan ku sujuudo todoba xubnood aljabha waa wejiga qaybtiisaa sare wa ashaara biyadihi ilaa filasankana waa ishaaray markaa sanku isagu waajib ma aha biitifaaqin fi lmadhab sida madhabku isku raacsi maxaa yeelay riwaayaadka badankooda anfigu kumaba jira baa wejiga unbuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sheegay walyadayni iyo labada gacmood warukbatayni labada jiri wa aطraafi اlqadamayni iyo labada lugood qaybahoodaa hore toddobadaa inaan ka sujuudo ayaa lay faray buu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam walamru yadulu cala اlwujuubi amarkuna dee waajibnimo ayuu keensanaya xadiidkaa baa u daliila qowlka muctamadkaa qowl kalea wuxuu leeya todobadani waajib ma ahae wejigunbaa meeshan ka waajib maxaa yeelay de qofku hadduu wejigiisa dhulka dhigo oo sidaa loo arkay iyadoo wejigiisi dhulka yaallo oo saa u kala sareeyo wuu sujuudsan yahay baa la odhanaya ee horta ma odhanaysid markaad doonayso qofkii inaad eegto inuu ereygii wuu sujuudsan yahay si aad ugaga khabarto ma hubsanaysid inay todobadii yaallaan oo ma odhanaysid wallahi inuu uu sujuudsan yahay waan odhan lahaa ninkaasi laakiin lugtiisiibaa iga qarsoona maadaama lugtiisi iga qarsoon tahay wuu sujuudsan yahay ma odhan karayo ma odhanaysid kolkaa qofkii wejiga dhulka ku haya aragto arkiisii hoosan dambana uu taagan yahay waxaad odhanaysaa war ninkaa sujuudsani muxuu ah wejiguunbaad ka ka xisaabaysaa kama eegaysid xubnihii kale marka waxay yidhaahdeen sujuudi waxa ka asala dee waa halka waxaa kaloo taasii xoojinaya haddii qofku uu sujuudi kari waayo muxuu samaynaya wuu ishaaraya halkuu ka ishaaraya wejiga xubnaha kale in laga ishaara waxba waajib mayso ka ishaarna laguma odhanayo waxaad ka ishaaraysaa waa wejigii wey waxay markaa taasi tusinaysaa bay yidhaahdeen in meeshan wejigu uu maaragtay sujuudi ay tahay intan kalena ay isaga markaa soo raac iyo tabac u yihiin markaa waxay iska noqonaysaa bay yidhahdeen sunna bay noqonaysaa amarkana halkan waxaa lagu xambaarayaa cala alistixbaabi laakiin kaa horaa muctamad arrinka saddexaad ee soo raacaya ee halkan musanifku uu ku sheegay waajibnimadii sujuud ama maarata waajibaadkii sujuudda labada gacmood markaynu nidhaahno in la dhigaa waa waajib oo toddobada in la dhigaa waajiba markaynu nidhaahno baa waxaa la isweydiinayaa gacmaha in la faydaa waajib ma tahay mise ma waajib ma ah qowlu wuxuu leeyahay waa waajib oo wejigii buu kala mid dhigayaa wejigii ayuu kala mid dhigayaayo halkaa wejiga ayuu uga qiyaas qaadanaya inta badanna gacmuhu buu leeyahy waa inay faydnaadaan sida caadiga ah la mid maaha jilibkii iyo lugihii iyo lugihiina de kabihii iyo khufkii iyo sharabaadkii wixii bay iskaga qarsoon yihiin jilibkana in la qariyaaba la doonaya markaa la mid maa iyadu wejigii bay la mid yihiin buu qawle lakiin sida muctamadkee saxdaa ah, may iyagu in la faydaa waxba waajibi mayso qofku isagoo golofisio wax iska xidan wuu ku tukan karaayo wuu ku sujuudi karaa gacmahiibaa markaa ayaan markaa kufaydnayn oo salaadu ma asaxaysana loo odhan maayo markaa kashfiga iyo iska sunayaasha ayuu ku biirayaa wixii intaa ka soo haray dee sunayaal bay noqonayaan takbiirtii waa sunne sidoo kale inaad qaabkaa u tartiibiso oo markaad soo hoobanayso aad horta jilbaha dhulka dhigto haddana aad gacmaha dhigto haddana aad wejigiiyo sankii marka u dambeeya aad dhigto ayaa sida sunaha ahi uu yahay mustaxabkaa madhabka iyadoo markaa xadiidka lagu raacayo abu daawuud iyo ay soo saareen wuxuu markaa yidhi saasuu markaa u tartiibinaya waa sidii de abiiciga ahayd sidii abiiciga ahayd weeyaano de qofku siduu qarqarkiisii hoosu dhigayaa waxaa kaloo markaa isaguna suno noqonaya in markaa gacmihii laga fogeeyo mirfaqeynka ama labamirfaqeynki eh, eh, laga fogeeyo jambeynka labada dhinac iyadana xadiidka ayaa tusiyo nabiga ayaa lagaga dayanaya calooshana in laga fogeeyo jilbaha iyaduna rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa lagaga dayanaya isaga ayay ka sugan tahay qofkii dumar ahayd laakiin way is ururinaysaa iyada sudhaheedu waa inay isururiso iyaduna maxay u samaynaysaa liannahu astaru lahaa sutradeeda ilaalinaysa iyo maaratay satrulcawrihi baa ka muhiimsan iskala bixintii sunanimadeeda subxaana rabbi alaclaa oo saddex goora ayaa iyaduna sunna oo adnalkamaal halkii ugu hooseysay ilaa koob iyo tobankii iyaduna dee sidii tii hore oo kale uun sidoo kale intan kale lagu darayaana waa saasoo kale laakiin qofkii imaamka ahaa halkii aynu t kii horeba marinay rukuucdii ayuunbuu marayaa sadexdii goor kama badinayabaa waxaa kale oo markaa sunayaashii ku biiraya adducaau fi sujuud sujuudda dhexdeeda in ilaahay lagu baryo oo la ducaysto ayaa iyaduna mustaxab wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala uma yarfacu ra'sahu mukabiran wayajlisu muftarishan wuxuu halkan ka gelayaa ruknigii sideedaad oo ah aljuluusu bayna sajdatayn labada sujuudood fadhigii u dhexeey uma yarfacu ra'sahu madaxiisuu kor soo qaadayaa mukabiran xaalu yahay mid takbiiranaya wayjlisu wuu fadhiisanayaa muftarishan isagoo markaa lugtiisa bidix goglanaya oo yafrishu wuxuu gogli rijlahu lyusraa lugtiisa bidix wayejlisu calayha wuu ku fadhiisanayaa wayansibu wuxuu taagayaa rijlahu lyumna lugtiisa midig wayaquulu wuxuu odhanaya allahuma kfir lii warxamnii wajburnii warsuqnii saasuu odhanaya ruknigan aljuluusu bayna sajdatayn isaguna waa rukni oo salaadii isaga la-aantii asixi maayo oo khabarkii almusii fii salaatii dee uu ku jiray isaguna waa lagu sheegay oo amarkii ayaa ku tacaluqay salaadii nabigana ka mid buu ahaa oo saluu kamaa raaytumuuni usalli waa soo gelayaa isaguna intiisa waajibka ihi waa horta fadhiisi inuu qofku fadhiisto iyo inuu markaa umaniino la yimaado oo uu ku xasilo intaa wixii ka dheeraadii sunnay noqonayaan takbiirtii waa sunne aliftiraash fadhiga markaa qaabkii loo fadhiisanayay qaab fadhigii isaguna sunu noqonaya waa iftiraash waa in lugtii la goglo lagu fadhiisto tii midigna la taago iyadoo faraheediina xaggii qiblada ay u jeedaan dikrigaa la akhriyaya allahuma kfir lii warxamnii wajburnii warsuqnii wahdinii wacaafinii wacfu iyaduna waa iska wada sunna wuxuu yihi uma yasjudu sajda aaniyata sujuuddii labaad buu haddana sujuudayaa mukabiran isagoo takbiiranaya axkaamteedu waa sidii tii hore oo kala un iyaduna uma yarfacu rasahu madaxiisu kor usoo qaadi mukabiran xaaluu yahay mid markaa takbiiranaya wayajlisu markaa takbiiraadkaasoo dhan de wax u wada daliila kaana yukabiru fii kuli khafdin wa rafcin wey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu takbiiran jiray markastuu koru kacayo iyo markastuu hoosu hoobanayo waxaa laga soo reebayaa marka rukuucda laga soo kacayo samic allahu liman xamidah ayaa dee la odhanayaa waynu soo aragnay iyadana xadiiskaa tilmaamay madaxiisuu kor usoo qaadaya markuu ragcaddii koobaad dhameeyo isagoo takbiiranaya wayajlisu wuxuu fadhiisan jalsat alistiraacati fadhigii nasashada fii asaxi lqowleyni laba qowlkooda sixada badan markaynu ku soconno sunno ayuu halkan inoo sheegayaa sunnaha qaabka loo marka loo istaagaya ragcaddii labaad markaa sunnaha koobaad de waa takbiirtii sunnaha labaad waa jalsatulistiraacadiioo laba qowl ku jiraan qowl wuxuu leey waa sunne oo xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday ee saxaabigii markaa uu warinayay malik ibn lxuwayris ee uu lahaa marka uu witri salaadiisaa ku jiro nabigu muu kacayn ilaa uu yar fadhiisto ayaa markaa laga qaadanaya saxiixa ayuu ku sugan yahay xadiidku qowl kalea wuxuu leeyahay mayanee sunno maaha maxaa yeelay sifada salaada nabiga sifaysay badankeedu fadhigaa may sheegin markaa qowlkaasaasuu leya lakin waxaa leeyahay dee qof walba waxbaa seegay markaa tani in de raggaasi ama dee waktiyada qaarkood nabigu ka tegay waa sunna una waajib maaha in waqtiyada qaarkood ka tegay baaba dhici karaysa marmarna uu sameeyey markaa dee markaa uu sameeyey baa laga qaadanayaa sunanimadii sidaa daraaddeed inay markaa sunno tahay baa muctamada wa fadhi markaa kooban oo inta subxaana allahi la odhan karo subxaana rabbi alaclaa oo kale la oran karo ayuu qofku ku nagaanayaabaa layi ma sii dheeraynayo hadduu qadarkii juluus bayna sajdataynka uu gaarsiiyo labada sujuudood fadhigii udhexeeya oo kale uu gaarsiiyo dhib ma laha baa laakiin intaa ka badin maayo horuu markaa uga sii kacay uma yanahadu kadib uu haddana kici uu sii markaa hinqani qaaiman isaga oo markaa eh, yanhadu wuu hinqan qaaiman xaaloo mid markaa istaagaya muctamidan isagoo cuskanaya calaa yadayhi labadiisa gacmood waa sunno kale oo markaas ragcaddii kale marka loo sii markii aad markaa sii kacayso labadaada gacmood oo fidsan ayaad dhulka ku qabanoo markaasaad kici bukhaari baa markaa iyadana wariyey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu kacayo uu gacmaha markaa cuskan jiray dhulka uu gacmaha ku cuskan jiray waymudu takbiira takbiirtii uu markuu soo madaxa dhulka ka soo qaaday allahu abar soo bilaabay wuu jiidayaa ilaa an yaqumila intuu ka istaagayo oo xataa haddii uu maaratay fadhigii fadhiistay markuu soo kacay allahu akbar wuu gaadhsiinayaa ilaa intuu sii kacayo wuu wadayaa sababtuna waxa weeye waxaa la diidayaa inuu wakti kamida salaadiisii iska ahmusnaado oo fadhiganda istiraaxadu ma laha adkaar gaaran male marka takbiirtii aad kaga soo kacday sujuudda ayuunbaad wadaysaa had iyo jeer takbiiradahana horena waynu baraarujinay waan jeclahay kutubtii horenu soo aragnay waa takbiiraatulintiqaal baa la yidhaahdo gudubka intaa aad gudbaysaad wadaysa adigoo iska taaganna ma lama imanaysid adigoo sujuuddiiba dhacay ama rukuucdii gaadhina ma odhanaysid sida imaamyada qaarkood ay sameeyaan iyagoo makarafoonka ilaalinaya iyuu markuu sujuudu dhulka gaadho ayuu allahu akbar leeyahay goortaad dhulka gaadha allahu abar ma taalo allahu abar waa intii aad soo socotay iyo inta aad sii socoto intaa dhexda la marayo ayay markaa dikrigani uu mashruuc yahay haddii la dhaafo ama aan la gudagelinba dhaqaaqi oon la dhaqaaqinba takbiirtani markaa takbiiraad iska takbiiratay unbay noqonaysaa takbiirtii mashruuca ahayde sunnaha ahayd kuu noqon mayso uma yusalii rakcata ahaaniyata mila uulaa buu yihi ragcaddii labaad hadaba waxaa loo tukanaya sidii tii hore ilaa fi niyati walistiftaaxi watacawudi saddex qodob ayuunbay ragcadda dambe ragcaddii hore kaga duwantahy arinka koobaad waa niyadii dee niyadu ragcaddii horubaad niy markaad xidhanaysubaad niyeynayso iyadoo halkaa xidhashadunbay la xidhiidhaysay kuwan dambe dee waxa weeyaan niyadii horunbaa kuu shaqaynaysa niyo cusub lagaama doonayo walistiftaax dikrigii istiftaaxee furfurashada wajahtu wajiya liladii fatara asamaawaati walardi allahuma baacid bayna bayna khataayaa iyo kuwii lamidka ahaa iyaguna ragcadda hore ayuunbay ku gaar yihiin ragcadihii dambe da yeelan maayaan iyo wa tacawudi acuudu bilaahi min ashayطaani rajiimti iyadana ragcaddii koobaad unbaa yeelanaysee ragcadihii dambe ma yeelanayaan saasaa markaa laga fahmayaa dee daahirka cibaarada musanifka waana culamada madhabka qaarkood ay yidhaahdeen oo hadalka shaafici laga fahmay laakiin sida saxda ahi waa in ragcad walba lala imanayo hadalka shaaficina muu odhanin ragcadaha dambe lalama imanayoe wuxuu sheegay uun inay tohore ka akidan tahay inay tohore ka akidan tahay ayuunbuu shaafici sheegay laakiin kuwa dambana waa loola imanaya oo de ragcad walba qiraa'adeedu waa qiraa'o cusubo ilan rukuuc iyo sujuud iyo wakti dhanoo markaa eh, maaragtay aan qur la akhriyin baa udhexeeyey marka qur-aan cusub oo kale u noqonayaa acuudu billahi min ashayaan rajiimti waa lala imanayaa wuxuu ihi fain kaana fii salaatin hiya ragcataani haddii haddaba qofkani uu tukanayu ku jiro salaad laba ragcadood uuna oo aan laba ka badnayn sida salaaddii subax oo kale jalasa wuu fadhiisanayaa mutawarikan xaaluu yahay mid markaa sinta ku fadhiisanaya yafrishu wuu goglayaa rijlahu lyusraa lugtiisa bidix wayansibu lyumna tamidigna wuu taagayaa wa yukrijuhaa bidixduu saarayaa waaya wayukrijuhaadu qolyaha qaarkood xag oran odhan tahay misaalkaas ma idin wada taallaa wayukrijuhumaa idinka taniyaabaa idin taalla taniyadaasina waa iyaduna waa fiicanta labadaba wuu ka saarayaa min taxtihi hoostiisa oo labada midna kuma fadhiyayo wey midigtu dee horaaba uga baxsan bidixdiina wuu saarayaa midigtiibuu hoos marinaya midigtii ayuu hoos marinayaayo ay markaa xaggaa usii dhaafaysaa qeybteedii hore wa yufdii wuxuu kula banbaxayaa biwarikii sintiisa ila alardi dhulka ayuu u banbixinaya oo wuxuu ismakansiinaya isqabadsiinaya wuxuu iscuskisiinayaa sinta iyo dhulka wayadacu wuxuu dhigayaa yadahu yumna gacantiisa midig calaa arafi fakidihi yumna cirifka bowdadiisa midig wayaqbidu wuu qabanayaa asaabicahu farihiisa ila lmusabixata murdisada mooyaane fainahu yushiiru bihaa iyada wuu ku ishaaraya mutashahidan xaaluya mid markaa tashahudayo markaa shahaadateynki dee la imanayo ashhadu an laa ilaaha ila allahu markuu le kor usii qaaday yani waxa weeye farihii o dhan wuu qabanayaa buy marka laga reebo musabixada iyadu way sii daysnaanaysa saasay isaga sii daysantahay marka ashhadu an laa ilaaha ila اllahu uu leeyahayna kor buu soo qaadayaa marka way sii daysnay kor qaadaya mark marka halkaa marnay saasaan markaa haynaya ilaa intuu markaa salaaddii ka baxay wayabsudu wuu fidinayaa yadahulyusraa gacantiisa bidix iyadoo wuu fidinaya wayadacuhaa wuxuu dhigayaa cala alfakhidi lyusraa bowdada bidix buu duldhigaya iyadana koonihii ayuu dhigaya wayatashahadu wuu atixiyaadsanayaa fayaquulu wuxuu ohanayaa ataxiyaatu lmubaarakaatu salawaatu ayibaatu lilah salaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat اllaahi wbarakaatuhu salaamu calayna wcalى cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila اllah waashhadu ana muxamada rasuulu اllah wاlwaajibu minhu inta ka waajibka i khamsu kalimaati waa shan erey ataxiyaatu lilah salaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat اllahi wbarakaatuh salaamu calayna wcalى cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila اllah waashhadu ana muxamada rasuulu اllah shantaa eri ayuunbaa ka waajib halkan markaa sheekhu wuxuu inoogu sharaxay ataxiyaadkii u dambeeyey salaada oo isaguna rukniya iyo fadhigiisi waa loo fadhiisanayaa ataxiyaadkan oo in la fadhiistaa waa waajib rukni weeyi salaadu asixi mayso haddaan la fadhiisanin fadhi unbaa waajiba qaabkaad u fadhiisanaysa inoo sharaxay waa sunni waana qaabkaa tawaruga ee sinta lagu fadhiisanayo gacmihiina saasaa laga dhigay iyaduna waa sunne in markaa gacantii bidixna saa loo wada fidiyo tii midigna saddex faroodna la laabo murdisadana la sii daayo suulkana saddex qaabba waa la samayn karaayo in maaragtay fardhaxada isaga sidaa markaa waxa weeyaan mareeg loogu sameeyo oo kale ama fardhaxada halkaa dhexe ee suulka bartankiisa la saaro iyo in markaa halkan hoose burdisada hoosteeda oo baabacada koonaheedaasa sidaa loogu laabo suulka waana sida ay culammadu jeclaysanayaan inta halkaa lagu laabo ayay jeclaysanayaan waxaasoo dhami waa sunayaal wey waxaa kale oo waajiba isna ataxiyaadki oo rukniya ataxiyaadki ayaa isaguna rukniyahoo qaab kastoo u soo arooray waa loo akhriyi karaa inta waajibkii waa shan erey ataxiyaatu lilah salaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat اllahi wabarakaatu salaamu calayna wacalaa cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu ana maxameda rasul lah waliba wa ana maxameda rasulahna waa la odhan karaa wa ana maxameda cabdu warasuuluhuna waa la odhan karaa waxaa laakiin fiican int sidii dhammayska tirnadee usoo aroortay in loo akhriyo weliba shaafici kanuu dooranaya sheekhu inoo sheegayoo ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu ayibaatu lilah assalaamu calayka weliba halkaana alla geliyo assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat اllaahi wabarakaatu assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin ashhadu an laa ila ashhadu ana muxadan rasuulu llah ataxiyaatu waxaa la yidhi taxiyaat waxa weeyi waa maa yuxayaa bihi min salaami wagayrihi waa waxyaalaha laysku salaamo ereyada laysku salaamo ereyada laysku salaamo waa ereyo ay ka muuqato weyneyn iyo qadarin markaa salaamaha ama ereyada markaa wax lagu weyneeyo ilaahay baa iskale oo ilaahay baa mutaystay ereyadaa weliba wax lagu weyneeye ee tacdiimaadka wax lagu weyneeye mubaarakaadka ee barakaysan iyo asalawaatu salaadihii aayibaatu wanaagsanaa ama asalawaatu ducooyinkiina waa lagu fasiri karaa aayibaatu waa wanaagsanaa intaasoo dhanba ba lilaahi ilaahay baa lahaaday asalaamu calayka nabadi dushaada ha noqoto ayuha nabi nebi maxamedo alayhi salaatu wasalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu markaa nebi maxamed halkan lala hadlay soo ma nabadgelyo dushaada ha ahaato isagiiba toosula hadashay salaadana lama ogoleen cidaan ilaahay ahayn in lala hadlo waa laga soo reebayaa baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo hadalka nebiga lala hadlaa salaada ma jebinayo marka culamada qaarkood waxay hadeen waaba mutlaqan xataa haddii rasuulkii maalan ali markuu dee noolaa uu kuu yeedhood hee tiraahdo yaa rasuul allah labayk ma jebinayaba culamada qaarkood yihahdo hadalka nebigu alayh sala ma jebiy illa waa tan assalaamu calayka ayuha nabiyu laleeyay qaarkoodna waxay yihahdeen mayane waa intan uun halkaa salaanta salligi iyo salaanta intaa mooyaane oo de weliba ta salligii khitaabo kuma waa salaamtii uune ayaa aan jebinayn laakiin cid kale oo dhamood la hadasho oon ilaahay ahayni salaadda way kaa jebinaysaa ayuha nabiyu waraxmat ullahi ilahay naxariisu dushaada ha aatiye wabarakaatuhu ilaahay barakooyinkiisu iyo khayrkiisa badan salaamu calayna ma asalaamu calayna nabad dusheeda ha ahaato iyo wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin addoommihii ilaahay waa wanaagsanaa ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu ana muxameda rasuul اllah labadaas ayaan ka markhaati kacaya wuxuu yidhi intii waajibka ahaydna intaasu inoogu sheegay halkaa marka haddaba inta aad dhamaysato waxaa kuu dhinaanaya markaa rukni kale oo isla fadhigaa lagu ohanayo waa saligii nabiga alayh salatu wuxuu yidhi uma yusalii cala nabiyi sala la slm rasuulka ilahi buu ku sallinaya fayaquulu wuxuu odhanaya allahuma salli calaa muxamadi wacala aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahima wacala aali ibraahiima wabaarik calaa muxamadi wacala aali muxamedin kamaa baarakta calaa ibraahima wacala aali ibraahiima inaka xamiidun majiidun walwaajibu minhu inta waajibkai allahuma salli calaa muxamedin waaba intaasu intaasunbaa ka waajib saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam waa rukni shaafiyada agtooda waayo ilahay wuxuu yihi in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala اnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima muslimkiiow nebiga kuna saliya salaamana waxay yidhaahdeen dee markaa amar baa meeshii yaalla amarkani marka aan la tukanayn waajib maaha oo wakti kale oo uu waajibayo lagu leeyahay nabigii baanad ku saliyinoo dembi baad gashay ma jiro marka meesha ugu badane uu waajibi karaa waa salaadii un bayna maadaama salaanta lafteedii ay waajibtay ilan salaamun alayk assalaamu alayka ayuha nabiy wataynu arkayn yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliimanna waadayna yidhi ku saliya oo salaama salaamtii waa tan waajibka atixiyaadkii ku jirta dee salliguna amar la socduu ahaaye isaguna la waajibayaa markaa amarkani halkuu khuseeyaa waaba salaadii baa salaadii baa markaa ugu mudan in markaa wujuubkani uu ku dhaco maadaama salaanta lafteediina ay waajib ku dhex tahay inta markaa waajibki waa wixii muطlaqu salaa waa wixii salaa cala nebi noqon kara allahuma sali calaa muxamed waa kaayni allahuma sali calaa muxamed waxaa la mid noqonaysa markaad tidhaahdo ashhadu an ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah sala اllahu alayhi wasalam haddaad tidhahdo de waa caadi ama sala اllahu alayh ama allahuma salli calaa cabdika wanabiyika muxamed way kugu filan tahay laakiin sida afdalkaa waa inaad salaada ibraahimiyadaa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay aad markaa akridid ilaahayow allahuma salli calaa maxamed ilahu nabi maxamed ku salli wa calaa aali maxamedin iyo maxamed aalkiisii qaraabadiisii muslimka ahayd iyo atbaacdiisii kamaa sallayta saad salliday calaa ibraahiima nabiy llahi ibraahim iyo wa calaa aali ibraahiima reer ibraahiimba wa baarik calaa muxamedin nebi wacalaa aali maxamedin iyo reer maxamedba kamaa baarakta calaa ibraahiima sidaad ibraahim u barakaysay wacalaa aali ibraahiima iyo reer ibraahiim markaa reerkiisaasna waa loola jeeda waa atbaacdiisii ciddii rumaysay iyo qaraabadiisii gaaraha inaka xamiidu majiidu waxaad tahay alle markaa la mahadiyey oo khayr badan oo majiid ahoo weyn wuxuu ihi uma yadcuu markaa kadib wuxuu ku ducaysan bimaa yajuusu wax alla wixii banaanoo min amri diini wadunya wax adduunye iyo wax diineedba wax aakhiriya adduunba wuu ku ducaysan qofku markuu nabigu ku saliya calayhi salaatu wasalaam wlmustaxabu sida la jecelaya an yadcuwa waa inuu ku duceeyo biducaai rasuuli illaahi sala allahu alay waslama ducadii nebiga oo fayaquula uu yidhaahdo allahuma kfir lii maa qadamta wamaa akharta wamaa asrarta wamaa aclanta wamaa asrafta wamaa anta aclamu bihi minii anta almuqadimu wa anta almuakhiru laa ilaaha ilaa anta allahuma kfir lii ilaah ii dembi dhaaf ma ii dhaaf maa qadamtu waxaan hore u marsaday dembiye hore ku dhacay wamaa akhartu iyo waxaan markaa dib u dhigay ee markaa dee dembi dambe aan ku dhacay wamaa asrartu waxaan qarsaday wamaa aclamtu waxaan muujistay wamaa asraftu waxaaan markaa ku xadgudbay oo markaa xaddhaaf aan ula imi wamaa anta aclamu bihi mini iyo waxa aad adigu iga ogsoon tahay yani adiga iga ogsoon dembiga og tahayba ilaah ii dhaaf anta almuqadimu adigunbaa wax u dhigi kara wa anta almuahiru adigunbaa wax dib u dhigi kara adigunbaa maamulka iskale laa ilaaha ilaa anta id xaq lagu caabudoon adiga ahayni ma jirto taa iyo kuwa kale masuulka ahba ayaa wanaagsan inuu ku dadaalo barto uma yusalimu markaa kadib wuu markaa salaamo naqsanayaa tasliimatayni labadii markaa salaamad waa ruknigii labiyo tobnaado waa salaantii atasliim inta markaa ka waajibka ihi waa asalaamu alaykum hal mar assalaamu calaykum oo hal mara ayuunbaa waajib ku yahay taqdiim iyo taakhiirna waa la samayn karaa calaykum assalaam haddii la yidhaaho iyadu lafteedu way asaxaysaabaa muctamada laakiin waa karaahiyo in assalaamu calaykum la yidhaahdo ayaa markaa eh, sida markaa mudani ay tahay waraxmatullaahi inaad raacisaa waa sunni inaad laba ka dhigto salaantuna waa sunno kale inaad markaa eh, hareeraha eegto waa sunno kale waxa inoo soo wadoo dhaminaa markaa sunayaashaasee noqonaya ixdaahumaa labada salaamood mid ahaani waa ta koobaada yanwii bihaa wuxuu la niyoonayaa alkhuruuja min asalaati salaadda inuu ka baxayo kabixidii salaaduu niyoonay niyadaa markaa kabixidda salaada la niyoonaya ama waajibbaa khilaaf baa ku jiro wuu inoo iman doonaa wasalaama al alxaadiriina waxaa kaluu niyoonayaa dadka meesha jooga cidda meesha joogta insi iyo jin iyo malaa'igba inuu salaamayo assalaamu calaykum nabadgelya dushiinna ha ahaato idinku ayaa cid alle ciddii meesha joogta musina wiy insi iyo jin iyo malaa'igba wlukhraa ta kalena can yasaarihi xaggiisa bidix buu u odhanayaa yanwi bihaa iyadana wuxuu niyoon assalaamu cala alxaadiriina ciddaa xagga bidix ka xigta inuu iyagana salaamo ciddii ka horeysay ama ka dambeysayna labada dhinac dhinacuu doonuu raacinayaabaa marka de markii jamac la yahay imaamkii baa de ku bilaabaya marka imaamkii dee waa loo jawaabaya oo salaantani jawaab way u noqonaysa markaa taa doonto ayaad u niyoonaysaa isagii iyo markaa ciddii kale sidoo kale dadkii midigta kaa xigay ciddii kaaga horeysayna jawaab bay u unoqonaysaa salaantaadu oo saasaad ugu niyoonaysa ciddii aan weli kaaga horreyna weli iyadoo aan xaggaaga assalaamu calaykum soo odhanna adigii baa kaga horreynayo tiisa ayaa jawaab noqonaysa niyadaasi markaa in qaabkaa loo niyeeyo iyaduna waa sunna oo dee nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kii xadiidkii cali bni abi aalib uu markaa ka warinayey kaana nabiyu sal l slam yusalii qabla uhri arbacan wabacdaha arbcan waqabla csi arbaca rakcaat yafsulu baynahuna bitasliimi cala almalaaikati almuqarabiina wnabiyiina wamacahum min almuslimiina wlmuminiin nabigu salaada duhur ka hor afar buu tukan jiray buu yii kadabadoodna afar wuxuu ku kala saari jiray buu yihi markaa salaadahaasi inuu salaamo malaaigta muqarabiinta iyo ambiyada iyo ciddii joogtay markaa muslimiin iyo muminiinaba halkaa maxaa laga fahmay ciddan la salaamaya dadkan meesha hal waxan meesha joogo o dhan ee muslim ah inay markaa sidoo kale xadiidkii samura amarnaa rasul an narudda cala alimaami wa an nataxaaba an yusalima bacdunaa calaa bacdin wuxuu rasuulka ilaahna faray inaanu imaamka u jawaabno oonu salaanta ka celino ka qaadno inaanu isjeclaano in barba barka kayaga kale uu salaamo ayuu markaa isaguna wuu yiri marka in dadkan de ciddana marka la salaamaya taasay noqonayaan marka niyada noocaasi waa iska sunne salaamtan markaa mararka qaarkood waxaa la dhacaysa dadka xaadirka ah, qaar aan salaadba ku jirin baa ku jira hadday doonaan sunnihii baa tukatay sunnihii ka baxda assalaamu calaykum waraxmat ullah baad odhanaysa yaad salaamaysaa waxallo waxa dhinacankaa xiga muslim haddana assalaamu calaykum waa dhinacii kale u leedahay halkan fadhiyay iyagu aan salaada ku jirin ee salaamtaadana maqlayey inay kuu jawaabaan ay wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi ku idhaahdaan waa sunna iyaga laftooda sunnay u tahay waajib maaha baa oo la mid maaha radusalaamkii caadiga aha ee asalka ahaa maxaa yeelay halkan maanta laba maqsad baa isa saaran laba ujeeddo ayay salaantaadani ku fadhidaa ujeeddo ah salaad ka baxa iyo ujeeddo ah inaad salaanto ciddan markaa ku ag fadhida markameesha joogta markaa maadaama laba maqsad ay tahay jawaabtii waajib may noqon baali marka maqsadku uu ahaa uun inaad markaa cidda salaanto markaa jawaabtu waajib bay ahayd inaad salaadda qofkii ka qaadaa waajib bay ahayd laakiin maadaama maanta maqsadkan kale uu jiro weliba isaguna uu xoog badan yahay oo ad cidiba xataa joogin dee laga doonayo isagiibaa markaa xukunkii yeelanayo oo radintii sunay noqonaysaa baa la yidhi iyadu waajib ma noqonayso wuxuu yihi sheekhu uma yadcuu markaa kadib uu ducaysanayaa qofku siran si hoos ahaan uu ducaysanayaa ilaa an yuriida inuu doonayo mooyaane tacliima alxaadiriina cidda meesha joogta inuu ducada baro fayajharu xaaladda ayadaa kor buu ugu qaadi si ay markaa u bartaan markii salaada laga baxo dee adkaar baa la akhrisanaya astaqfir اllah subxaan اllah alxamdu lilah allahu akbar sidoo kale waa la ducaysanaya oo in la ducaysto salaada dabadeeda iyaduna sunno weeye nabiga wasalaam waxaa la weydiiyey ayu ducaa teebaa ugu aqbal dhow markaasuu yihi jawfu leyli waduburu salawaati almaktuub waxa ugu dhow habeen barka ducada uu qofku ducaysto iyo salaadaha faralka ah dabadood ducada la ducaysto ayaa ugu dhow in markaa qofka laga aqbalo markaa salaadda kadib qofku inuu ducaysto sunno weeye imaamka ducaysanaya mamuumkaa ducaysanaya kii keligii ahabaa ducaysanaya imaam shaaficina raximah llahu tacaala umka wuu ku sheegay culamo kaloo fara way sheegeen kuwa markaa maaratay kutub sunna kutubta axaadiista qaar badanoo kamidihina way qorayaan ducooyinkii nebigu maarata ay akhrisan jiray salaada dabeed ama dadkii saalixiinta iyo salafkii ay akhrisan jireen aimadii islaamkuna way wada jeclaysan jireen in markaa la ducaysto salaada kadib qofku imka waaa la caadaystay in qofku iska kaco uno marku subana dhamaysto qofku iska kao lakin sida fiicani waa inuu qofku ducaysto uu ilaahay subxaana watacaala baryo qof walibana isagaa ducaysanaya oo hoosu ducaysanayo in kor loo qaado ducadu sunna maaha xaalad baa laga soo reebay imaam shaafici soo reebayo haddii qofku uu doonayo inuu dadkan baro oo dadkani ducadii aanay garanayn kor buu ugu qaadaya waxaan isleeya waa halkay ka timid in imaamkuuni duceeyo dadkii kalena ay aamin yidhaahdaan halkay ka timid malaha halkaasaabay ahaydo dee markii imaamkii uu kor u qaaday isagoo doonayo dadkii inuu baro dadkiina kamabay barane aamiinuunbay yidhaahdeen marka markay aamin yidhaahdeena de khalaas markaa ducadii saasubay iska noqotay marka waa khayr oo de lafteedu shar maaha de imaamkii duceeyo aamiin la yidhi khayr uunbaa la sameeyey de wax shara lama samayn laakiin sida fiicani ee sunnuhu yahay waa inuu qof waliba uu markaa de isaga baahiyihiisiina oge salaad walba markuu ka baxo inuu qofku ducaysto oo ilaahay subxaana watacaala uu baryooo waa waqtigaa saacadda ducada la ajiibaye inuu la yimaado ayaa mustaxaboo sunaa wuxuu yihi fain kaana fii salaatin hadduu salaad ku jiro oo hiya halaaثu rakacaatin saddex ragcadooda aw arbacu rakacaatin ama afar ragcadooda jalasa bayna arakcatayni labada ragcadood dhexdooda ayuu fadhiisan muftarishan xaal uu yahay mid markaa sidii iftiraashka aynu ku sheegna lugta bidix la goglanaya lagu fadhiisanayey isagoo u fadhiisanaya waytashaadu wuu atixiyaadsani wayusalii cala nabi sal slm bacdahu atixiyaadkaa dabadii nabiga wuu ku salii fii axadi lqowleyn labada qowl mid aha siduu leeyahay walaa yusalii fi laakhari qowlka kalena wuxuu leeyahay mayane halkaa nabiga lagu saliimayo atixiyaadkii hore iyo axkaamtiisii wey atixiyaadka hore waa sunne maxaa yeeley nabigu markuu ka tegey calayhi salaatu wasalaam sujuudu sahwi unbuu ku kabay hadduu waajib yahay waajibaadka salaada oo arkaanta uuna dee sujuudu sahwiga laguma kabee waa la yimaadaa waa loo noqdaa marka isagu waa sunne markay salaaddu laba ragcadood ka badan tahay markaad labadii ragcadood tukato ayaad markaa fadhiyaysanaysaayoo aad atixiyaadsanaysaa iyaduna nabigay ka sugan tahayoo kaana yaqra'u fii kulli ragcatayn taxiyata nebigu calayhi salaatu wasalaam laba ragcadood oo kasta wuxuu akriyi jiray ataxiyaadka ayuu akriyi jiray ayaa nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam marka ataxyaadkii markaad akhrido inaad nebiga ku salido iyaduna xukunkeedu muxuu noqonaya halkan laba qowl baa ku jira qowl wuxuu leeyahay waa la akriyaya waa lala imanayaa qowlna wuxuu leeyahay may lalama imanayo oo atixiyaadkan hore wuxuu ku dhisan yahay takfiif fududayn oo waxaaba xadiis qaar ku soo aroortay in nebigu uu hore uga kici jiray atixiyaadka dhexo oo sidii uu dhagxaan kulul ku fadhiyo yani siduu u dadejinayo hore uga kacaya atixyaadka hore inuu dhagaxaan kulul ku fadhiyo oo kale ayaaba la moodaya walow xadiid sanad ahaan u daciifa uu yahay saasaana soo aroortay marka iyadoo halkaa laga qaadanayo ayuu qowl wuxuu nabiga lagu sali maayo hore laakiin sida saxda waa lagu saliyayaa oo markaa de waxa weyaan atixiyaadkii la akriyey nabigana calayhi salaatu wasalaam dee waa lagu saliyayaa oo atixiyaadka sugilan waxay yidhahdeen rasuulka ilaahdow kayfa nusalii calayka idaa naxnu salayna waxay ihahdeen qad carafnaa kayfa nusalimu calayka saanu kuu salaamaynay waanu garanay sideenu kuugu salinaa de atiyaadkan horana salaantii way ku jirta marka mar hadday salaantii ku jirto saligiina isaguna wuu raacayaa weeyi waayahay kolley yar baa inoo dhiman laakiin malaha waktigii baa iska gaadhay halkaasaynu ku dayn doonaa wsala allah waslm alaa nabiyina maxamed allah alam